bsmi اllahi الرحmn الرaxيim alxamdu lilah rb اlcaalamiin wالsalaaةu waالsalaam عlى rasuuli اllahi وaalih وصaxbihi aجmaciin ama bacd cashirkan waa kii labaatanaad ee ka mid ah min kitaab الnikaax kitaabu اlkhulci khulci buu ku saabsan yahay wاlkhulcu min alkhalci bifatxi اlkhaa'i baa laga keenay wahuwa الnascu waa siibidda wax la siibo lianna kulla min azawjayn waxay ahaayeen mid walba kale u ahaa libaas iyo dhar buu ahaa iyo labis hunna libaasun lakum wa antum libaasun lahunna markay kala tagaanna oy kala khulcadaanna waxaad moodaa mid walba kale inuu dharkiisii siibay saasaa marka khulci loo yidhi tacriifkiisa fiqiga ana sheekhaaba sheegi doona in sha allahu tacaala wuxuu ka kooban yahay kitaabku kitaab alkhulci shan baab ama shan mas'alo ama shan waaxood waaxda koobaad fii xaqiiqati اlkhulci khulciga xaqiiqadiisa iyo wuxuu yahay iyo aharkiiso ma dalaaqba ma fasakhba iyo tawaabicdii intaa raacaysay waa waax weeye ama waa qayb waaxda labaad ama fasalka labaad ama baabka labaadna fii arkaani اlkhulci khulciga arkaantiisa ayuu ku saabsanaan doonaa waana shan arkaanta khulcigu alcaaqidaan oo muujib iyo qaabil loo yaqaano huna markaad maraysaan kitaabu اlkhulci caaqidaankii zawjiyo zawjo la odhan mahaye waxaa la dhihi muujib oo ninka khulca qaadanhaya ah iyo qaabil oo haweenayda maalka bixinaysa ama cidda iyada markaasi la midka ajnebigaba allaha ka dhigo wakiilkeeda allaha ka dhigo alciwadaan ciwadaankuna waa mucawad iyo ciwad ciwadkuna waxaa weeye hantida ay gabadhu bixinayso mucawadkuna waa milkigii iyo cismadii uu zawjku gacanta ku hayay iyo siiqo shantaas weeye alfaadii iyo wadhi la isticmaali laha baabka saddexaad fii muujab اlalfaad alfaadda iyo weedhaha la isticmaalayo waxa ka dhalanaya muujab bifatxi اljiim muujab اlalfaad almucallaqati biاlicطaa alfaadda khulciga lagu xidhayo ama waxbixinta lagu xidhayo waxa ka dhalanaya baabka afraad ama shanaad wuxuu ku saabsanaan doonaa su-aalu اطalaaqi wa aharuhu fi اlkhulci gabadhu ayadoo haddayba codsatay ifur intaana igu furo xaggaa su-aalaha ka imanayo ayaguna maxaa xukumkoodu yahay marka su-aalu طalaaq wa aharuhu fi اlkhulci baa la yidhahdaa baabkaas baabka u dambeeya fi الniزaac fi اnisaaci bayna alcaaqidayn ama isku khilaafaan ciwadkii ama asalkii ciwadka ama jinsigiisii ama qadarkiisii ama xataa mucawadkii adugu nisaaca iyo muranka dhex mara labada ruux shantaa baabbu in sha allahu tacaala ka koobnaan doonaa kitaabku inteenna marka sii gudagelin alkhilaaf alcaaliya waxaanu ka tilmaano oo waxaa weeye kitaab khulci kitaab dhib badan weeye ahlu qibluhu laba iskugu khilaafan oo alkhulc diintaba kama tirsano wax bannaanba ma aha niman istaagay raggaasi bakr cabdulahi ibn cabdillahi almusani baa ka mid ah oo yidhi khulcigu maba bannaanaba bakr ibn cabdillahi almusani ayaa ka mid ah wain aradtum istibdaala zawjin makaana zawjin waataytum xidaahuna qinطaaran falaa ta'khuduu minhu shayan aayaddaasu ku dhegay aayaat اlkhulci ee suurat اlbaqara ku yimidna waa mansuuqu istaagay idan طaa'if min aslf waxay qabaan laa khulca fi lislaam waa ra'yi daciif ah ra'yi daciif ah weeye oo sunnada iyo kitaabkuba ay ka hor imanayaan jumhuur ahlilcilmi waxay qabaan marka inuu khulcigu shay diinteenna ka mida uu yahay asalkiisuna uu yahay jaa'is bannaan qolihii yidhi khulcu waa bannaan yahay asal diintuna ka tirsan yahay ayaa waxay u kala jabeen laba daa'ifo koox jidhi khulcigu ma bannaano ilaa biidni sulطaanin iyo qolyo yidhi khulcigu waa bannaan yahay labadii wax isku haysatay baana dhammaysanhaya wax weli ah iyo wax maxaanku idhaahdaayey dowladda iyo sulطaaniya qaaday midna looma baahno laa yajuuzu اlkhulcu ila biidni sulطaani jamaca min aslf baa ku tagtay ibnu siriin baa ka mid a xasan albasri baa ka mid a jumhuur ahli اlqibla waxay qabaan khulcigu waa jaa'is bigayri idni sulطaanin ayuu bannaan yahay daa'ifadii jumhuurta aayadee tirkhulcug waa bannaan yahay bikayri idni sulطaanin buuna bannaan yahay labay u kala jabeenoo ma ba mise waa alaq khulciga aan bannaynayn markuu dhaco ma fasakh ahaan baa loola dhaqmi mise furitaan ahaan baa loola dhaqmi halkaasay u kala u kala dhaqaaqeen qolihii yidhi waa alaaq ayaa waxay usii kala jabeen ma alaaq rijciha alaaq rajca miya cafwan mise waa alaaq baain ah alaaq baain iyo alaaq rajcina wuu imaan doonaa insha allahu tacaala kadib waxay isku khilaafeen ciwadka ciwadka la kala qaadanayo qadarkiisa intuu dhan yahay wuxuu noqonayo taana waynu gaari doonnaa waxay kaloo isku khilaafeen salafku mataa yajuusu اlkhulcu khulcuu goormuu bannaan yahay ma mar walbuu bannaan yahay mise marka gabadhu ayadu ay cagarreeb noqotoy cararayso dhibka ayadu wadaa laga rabaa madax furashada mise adduunkoo nabadoo taraadi jiraa khulci la kala qaadan kara maslada u dambaysa alkhilaafu caalidin khusaysa waxaa weeye khulciga faasidka xukumkiisu ma fulahaya alkhulcu lfaasid hal yanfud awlaana waa masala khilaaf ka taagaya waxahaasa lagu soo ururin karaa usuusha masalat اlkhulci mid walbana marka baxdi gooni ah idinka baahanta aniga hawl itaalamaha minhaajka matniisa iga dhegaysta ayb halka masalo oo u muhiimsan u culus waxaa weeye qur-aankuna tilmaamay sida sawaabka ah khulcigu ma bannaano xilli ay inay gabadhu dhibka wadaba mooyeen in madax furasho gabadha laga qaato ma bannaano allaahumma ayadu inay caga reeb tahay oo iyadu la kari waayo oo dhaqmi weydaba mooyeen qur-aankuna qadiyaddaa wuu caddeeyey walaa yaxilu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuhunna shay-an ilaa an yakhaafa anlaa yuqiima xuduud allah fain khiftum anlaa yuqiima xuduud allah falaa junaxa calayhima fima اftadat bih tilka xuduud اllahi bal falaa tactaduuha wman ytacadda xuduud اllahi faulaa'ika hum الظaalimuun walaa yaxilu lakum an ta'khuduu mima aataytumuuhuna shayئa markay gabadhu shiqaaqa iyo dhibka ayadu wada ee xuquuqu zawj fulin weydo oo dhibkaa laga baqo ilaahay banneeyey khulci iyo iftidaa in la tallaabo hawshaana rabbi wuxuu ka ratiba waciid culus tajaawuz اlxuduud buu ka dhigay ictidaa buu ka dhigay dulmi weliba dhammaystiran buu ka dhigo buuxa ibnu mundir iyo jamaaca waxay leeyihiin banaynta iyo shaaficiye jumhuur hawshaa banneeye waa waxaan xataa khilaaf saaiq hataa ma ahay ku dhoweeyeen khilaaf saaiq xataa aqbalo waa qawaaicu nusuus bay khilaafeen buu yidhi ibnu mundir ku dagaalamay annagu waxaan idhi qiyaasan calaa hibati sadaaqiha gabadho iyadoo caadayso meherkeeda kuma siin karin fain timna lakum can shayin minhu nafsan fakuluu hanii'an mari'an soo laiskuma ogeyn markay dhib yimaadana inay isfurato dhib ma laha waxay nagu yidhaahdeen baabul alhibaat walcaiyaat iyo inaad kaga qisqaataan baabulmucaawadaat waa kafiya kala dheeri ka waramaa la yidhi ribadu riba fadl ruuxu xoolahan doonaan siin kara baabul marka la joogo alhibaati waalcataaya laakiin markaan wax kala sarifanayno ka warran haddaan wax ogu daro doolar baan isku sarifaynay kaasaan laba boqol doolar iyo laba laba baan sii boqol iyo laba doolar baan u udhiibay asna boqol baan ka qaatay ka warrama waa riba bilaa khilaaf haddi anaa ku labada dolar bixiyey ma baabulhiba walcatay oo qays qadaata masaa'il noocaasoo carakawa aysaa u daldaleen oo nawaaqid ku noqonaysa calaa madhab اljumhuur waana garlaya masaladu aad bay u culus tahay wixii khulciga dhacay fii cahdi rasul sal l slam asaguna wuxuu ahaa khulci un ku saabsan shiqaaq kii saxaabada xilligooda dhacay shiqaaq iyo rafaad haween iyo dhaqmi waayo oo islaamtu la dhaqaajin waayo marka iyadoo nabad ah yaa laysdhihi gabadh waan ku furiya muxuu ahaaya dalqaadamad iga ibsan hawaa kaa ibsan nakala wadi wixii ho hawshaasi aad bay wadaadda oga dagaalameen waana mukhaalif likitaab illahi wa sunnati rasuulih bay yidhahdaan masaladaasa u adag wixii kale u iska khilaaf iyo masalada hore aan dhinay khilaaf muctamada ma aha ee bakar bn cabdillahi almusani jamaaca laga wariyey ee ahayd khulcigu maba bannaano labada ra'yi u daciibsan wixii kale waa wax laga heshiin karo ruknigii koobaad buu sheekhu ku hormaray oo wuxuu yidhi oo ahaa fii xaqiiqati alkhulci iyo tawaabicdiisii huwa khulcigu waxaa weeye furqatun biciwadin waa kala tag wax isdhaafsi lagu kala tegayo furqatun kala tag weeye biciwadin badela ciwad wey muqaabala ciwad waa kala tag la socdo oo lagu kala tegayo uu la socdo wax isdhaafsi bilafdi طalaaqin aw khulcin aw fidaa'i oo ku dhachayo weedha la isticmaalna ay tahay lafdu alaaqin aw khulcin ama kala tagid iyo kala siibasho aw mufaadaatin waxyaaba badan baa iman doone wuxuu rabaa inuu hadda xaqiiqat اlkhulci kuu suureeyo ah waa kala tag ay kala tagaan muujibka iyo qaabilku ama caaqidaanku ay kala tagaan biciwadin bedela ku kala tagaan weedha lagu kala tegina siiqadanu ay tahay bilafdi alaaqin aw khulcin aw mufaadaatin ila akhiri way iman doontaa in sha allahu marka wadaadka muxaqiq intaana ka tegin hoosta wuxuu leeya alaslu fiihi qabla alijmaaci maxay idan la tahay alaslu fiihi qabla alijmac asxaabana kutubtooda sidaasaa ku badan laakiin masaladu masala khilaafiya dagaal badanna ka taagan yahay ibnu xasan baana aad u fafaahaya maxalihiisa laga fiiriyo ayib asalku dee aayadda hadda aan soo akhrinay wey aayadda hadda soo akhrinay weeye waxyaabaha kale ee asalku ah baabka waa xadiidka ayuma imra'atin sa'alat اطalaaqa min hayri ba'sin faxaraamun calayha raa'ixaة اljanna haddaan dhib jirin dalaaq iyo khulci midnaba lama ogolo maxaa yeelay waciidka culus baa ka yaala almukhtalicaatu almuntazicaatu huna almunaafiqaatu xadiidkii nasaa iyo hayrkii wariyeen idan axaadiidtaasa asal baabka u ah iyo aayadaha qur-aankanu soo maray wuxuu u gudbay haddii xaqiiqadii uu ka hadlay arkaantiibuu u gudbay muujibkii ama caaqidaankii arkaantoodii arkaantu waa iska kooban tahay ninka muujibkae caaqidka waxaad laga rabaa sharطuhu an yakuuna mustaqila biطalaaq ninka ciwadka qaadanaya ee gabadha ka khulcanaya ee hadda zawj ahaan u taagan ama muujib aan ku magacaawna shardigiisa u muhiimsan an yakuuna mustaqilan bialaaq waa inuu yahay nin gabadha iskii u furi kara markuu adduunka nabadda yahay haweenaydu waxaa laga eega ayadoo caaqide ilan weeye waxaa laga eelayaa inay ahliya u tahay litasaruf fi lmaal mulaqa tasaruf fi lmaal waa inay tahay oo ruux wax tabaruci kara ay tahay oo w ruux maal bixin kara waa inay tahay yani waa inay tahay mulaqata tasaruf fi lmaal ciwadkii oo ahaa khulcigii asna waxaa laga eegayaa waa maa jaaza an yakuuna sadaaqan ciwadku hadda wax lagu kala khulcanayo daabitkiisu waa maa jaaza an yakuuna sadaaqan jaaza an yakuuna eh, ciwadan fi اlkhulci ayb maxaa kuu soo hadhay eh, muawadkii mucawadkii mucawadku waxaa weeye waa an yakuuna mamlukan lizawj mucawadku oo zawjku islaanuu cismadeeda iyo foodeeda hanto oo gacantiisa ku jirto ka khulcan karaa islaanuu furo baa'ina ah ma ka khulcan karaa maya mucawadku marka waa maxay waa an yakuuna mamluukan lizawj ciwadku maa jaaza sadaaqan jaaza an yakuuna ciwadan fi اlkhulci haweenaydii oo nidhi qaabila waxaa loo shardiyaa muطlaqat tasaruf waa inay tahay muujibku waxaa loo shardiyaa alistiqlaalu biاطalaaq maxaa soo haray siiqadii iyadaaba ku iman doonta alfaadeed ayb haruhu sharط اlkhulci waxaa weeye zawju in la helo ruknuhu buu ujeedaa sharu huna waa ruknuhu waynu soo mara dhowrku kitaab اlbayc asharطu waxaa lagu iطlaaqa maa laa budda minhu maadaama rukniguna laabudda minhu yahay fi اlcaqdi shardiguna uu sidaa yahay waa la iskaga iطlaaqay sharu ay ruknuhu ruknu اlkhulci waxaa weeye zawjun zawj baa la shardiya yasixu u asaxyaa طalaaquhu sixatu طalaaqihi waa tii hadda aanku idhi waa maxay alistiqlaalu biاطalaaq alistiqlaalu biاطalaaq baa shardi ah muujibkuna oo zawjkaana waa rukni ayb waxaa in la helo zawj la gooni noqon kara inuu gabadha furo ayb marka meesha maxaa ku baxay sabigii iyo majnuunkii iyo mukrahi khulcigooda ma asaxay isagaabaa kuu keena marka wuxuu uhi falow khalaca hadduu khulactamo cabdun addoon ba islaantiisi la khuluctamay aw maxjuurun calayhi mid la sharay bisafahin maamulxumo loo sharay wafalasin baa lamid ah wafalasin waa lamid saxa waa asaxayaa khulciisu maxaa yeelay lianna kula minhuma wuxuu la goyn noqon karaa bialaaq cibaaradiisun waa cibaara saxiixa xagga muujibka iyo ninka wax ka khulcanaya waxaad fiirinaysaa had iyo goor waxaad ka eegaysaa inuu yahay saxiix alcibaara saxiix alcibaara inuu yahay oo uu yahay istiqlaal bialaaq baad ka eegi addoonku yuusan noqonin maalige dhan marka laga firiyo islaantiisa ma furi karin ayb maxjuur calayhi bisafahina howlaha maalkii howlahan baa lagula dagaalamaya inuu eh, isagu is-aafeeye mooyeene kale iyo howlihiisa kale way socdeen wafalasin waa la mid saxa waa isaxayaa weeye khulcigoodii baa aasixi lisaxati cibaaratihim wastiqlaalihim bialaq shardigii baa laga helay weeye yani ama eh, loo shardinhaya muujibka wawajaba waxaa waajibay hadaba dafcu lciwadi ciwadkii in loo dhiiba gabadhu waxay isku madax furatay lacagta ahaa ee dalqadeed ay dhaafsatay in loo dhiibo ilaa mawlaahum mawlaa alcabdi wa waliyihi waliyi اlmaxjuuri calayhi bisafahin aw falasin maxaa yeele kuwaan waxaa laga ilaalinaya wixii maal ah maalkii markay gabadhu ay lacagta soo shubto lacagta looma dhiibi karo addoonkii sayidkiisa loo dhiibi markay soo shubto lacagta gabadhu ay soo shubto maxjuur calayhi bisafin loo dhiibi mahaye weligiisi baa loo dhiibi lanna looma ogolayn tasaruf almaali laakiin maadaama ay la gooni ahayeen furitaanka furitaanka waa dhacay hawshu way dhacday khulci waa asaxay laakiin ka ilaaliya weeye xoolaha laga ilaaliya wadi garateen barm intaasuu sheekh ujeeda wawajaba dafcu lciwad ayaa waajibay ilaa mawlaahum mawla he alcabdi wa waliyihi waliyi safiihi almaxjuur calayh bisafan licadami jawaazi tasarufihima fi lmaal tasaruf almaali waa looma ogolay labadan waad ogtihin baan u malaynaya ayb ma aduun hadduu yahay dhib marataa de kitab albayc waad kuso marteen ha kusoo noqonin hadda waxa laga hadla waa maxay waa nin dalaaqi khulciisu dhacahayo laakiin aan loo ogolayn tasarufka maaliga suuradaa hadda mantaga kugu tala waa suurada aydho ka socon wuxuu u gudbay ruknigii labaad oo ahaa aan ku sheegnay qaabil qaabil muujib iyo qaabil wa sharuhu cafw wa sharطu qaabilihi qaabil اlkhulci khulciga kii aqbalaya shardigiisu waxaa weye iطlaaqu tasarufi fi اlmaal soo mayna soo sheegen waxaa loo shardiya haweenayduna inay tahay muطlaqata tasaruf fi اlmaal waa inay tahay islaan takrifalkeedu iyo maamulkeedu hantida ay ku takriflaysa ay bannaan tahay wa shardu qaabili wakada multamisiiba iskaga daraan shuraaxdu waa un lamid ninka codsanaya khulciga ama aqbalahay ile marna wuxuu ka iman codsigu xagga zawjka wuxuu dhihi gabadhii haddaan intaa xoole aysiso waa ku furahaya waxay tihi waan aqbalay qaabilma markaa noqonaysa marna ayadaa multamisaa waxay dhihi warniy waa isku rafaadnay haddaan xoolaha ku siiyo may dhigaysa waa ku dhigahaya marka maxay noqotay multamis bay noqotay isna qaabil buu isu bedelay dhibba ma laha ajnebi baa soo odhanka ajnebi ka warqabay hawsha iyo odhi war waad isku rafaad adii hebla isku dambaabtay dad waaweyna waa tihiid warniyow anaa ku siin waxaad u baahan tahay gabadha ma iska fasaxaysa ninkan muxuu isna yahay waa multamis lilkhulci isna wuu codsanayo waa aalib ayib wa shardu qaabilihi khulciga midka aqbalaya shardigiisuna qaabilkhulci baa loo jeedaay waa baadilulmaal maalka ninka dhiibaya ayib ee ku dhiibaya fii muqaabalat alcisma fii muqaabalat albudci kazawjati waاlajnabi ila akhirihi waxaa loo shardiyaa ilaaqu tasarufihi gacantiisu inay furan tahay maamulkiisu inuu furan yahay fi lmaali maalka uu ku tasarufahayo hadduu maxjuur calayhi yahay bisafahin aw riqin ilaa aakhiri ma bannaan noqon karo asagu qaabil saa darteed adigu lgu maalko in loo dhiibo mawlihii weligu soo yidhi wey fain ikhtalacda haddaba hadday khulcato amatun addoon baa khulcatay bilaa idni sayidin sayidkeedi oon idmin bay khulcatay zawjkeedi bay tiri war xoolaanku siinhayaa nimana kala wad bidaynin dayn bay ku khulcato waxay tidhi xoolo shan boqola ah, ama intaasa ah, oo dayn uga ah, oon ku siiyo xilliga aan xoroob igu fur bay tidhi aw cayni maalihi ay cayni maali sayid ama waxay tidhi gurigaa uu sayidkaigu leeyahay baan ku siinhayaa ifur gaadhigan uu sayidkaigu leeyahay baan ku siinaya bilaa sayidin bidaynin calaa dimatiha aw bicayni maali sayidihi bay ku khulcatay baanad horta furanta kulciga waa asaxay horta khulcigaasi waa asaxay weeye lianna maxaa yeelay wuxuu ku dhacay biciwadin faasid sida nikaaxu meerka faasidka uusan ugu buri karin buri jirin ayaa khulciguna ku buri mahayo kulciga ciwadka faasidka ah meher maal iyo howlo la fiirinhaya meeshaad nikaaxa soo marteen asadaaqu lfaasid laa yufsid nikax soo marteen hunaana inkastoo ay masaail laga soo reebi doono khul ciwadka faasidka ah ma dhaawachayo kulciga ciwadka faasidka ah, khulciga ma dhaawacayo fi laqlab masaail baan laga soo reebi doona tii ku socotaa haddii la yidhi baanad gabadhi furantay olo khulcigu dalqadiisu waa dalqa baaina waa gaari doonaayo zawjkii haddaba islaantii fakatay way khulcatay kunoqoda meeshii ma yaalla xaggee xoola u doonanhaya wlizawji zawjku waxaa u ahaaday fii dimatiha tunkeeda iyo dimadeeda e, dusheeda wuxuu ku leeyahay mahru milin mahru maal buu ku leeyahay mahru maal buu wuxuu u qaadanhayaa ciwad khulci buu u qaadanaya loo xukumaya halkee markay ku khulcatay caynu maali sayidiha suuradii laba suura bidaynin iyo bicaynin buu kusoo sheegay wa fii qowlin maxaa yeey hadduu ciwadkii fasahaaday maradkii marjici loo laaban jiray mxuu ahaa mahrumumaal ha loo laabto saasuu u jeedaa way iska dhibyartahay wa fii qowlin waxaa ku sugan qiimatuha walizawji waxaa u ahaaday qiimatuha ay qiimatu alcayn oo fiicnaan lahayd in laga cabiro badel alcayn cayntii gurigaas oo sayidkuu leeyahay isku furtay tidhi ama dhulka uu sayidkuu leeyahay dhulkaa baa loo xukumhayaa zawji inuu qaato madax furasho badlha meeshuu ka cabira raafici fi lmuxarar wa fii kutubihi alura baa wanaagsan bedelkeedun baa la siinaya way kala duwantahay qiimi iyo bedel maxaa yeelay eh, qiima haddaad tidhaahdo wuxuu noqonaya mutawaqi mutaqawim keliyuu noqonaya lakin markaad bedel tidhaahdo qiimina wuu noqon karaa milina wuu noqon karaa wa fii suurati اdayn walizawji zawjku waxaa u ahaaday fii suurati اdayn markay gabadhu isku madax furatay addoontu dayn almusamaa kii loo magacaayobaa u waajibaya zawjka waxay magacaabod maxaa jiri waxaad igu furtaa kun doolar oo dayn iga ah kunkii unbaa u waajibi ila yadaa magacawda isna uu ku qancay markay laakiin xoole islaameed sheegatay mehermaal ama bedel iyo qiima la aadi wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan kan dambe xataa daynta ah mahru malin baa u waajibi zawjki mahru mal ba asna waa faaside gabadhu maxaa yeelay waana addoon xoolina hadda lama hayo wixii la ysdhaafsadana la garan maha iyo ha loo leexdo marml buu qowlku ku leeyahay laysat ahlan lililtizaam maxaynu soo maray ilaaqu tasarufi fi lmaal baa loo shardiyaa qaabilka oo haweenayda xaggeeda haddana gabadhu ma aha mulaqa tasaruf saasuu qowlku milacsanaya mar hadday tahay waa ciwad faasida wain kaana musaman ha la aado mahru maal qowlku ma saalna warkiisu weli waxaynu wadnaa ruknigii labaad ayib adina haduu sayidku idmo muxuu idmay inay khulcato ila fain ikhtalacat amatun bilaa idnin baad soo ka soo horjeeday wey wain adina hadduu sayidku idmo gabadhu addoontiisa inay khulcato wa cayana caynan lahu xaggana u bardhaba neef uu leeyahay hantu asagu leey hantidaa ku khulco caynan lahu ay lisayid aw mase wuxuu qadara u jaangooye daynan wuxuu yidhi khulco waan kuu fasaxay laakiin waxaad ku khulcanayso shan boqol ha ahaado oo daynkuga adiga an boqol kun laba boqol boqol marna wuxuu leeyahay buu i ku khulco waaka marna wuxuu u jaangoynayaa dayntii ila yadu wax fiican ma taqaane famtaalad markaasay yeeshay tacallaqa bilcayn hadday sidaa yeesho soo ma aha tacallaqa khulcigu wuxuu ku dhagahayaa ciwad waxaa noqonhaya bilcayni cayntii lanna waa camalan biidnihi wuu idmay inay khulcato wuxuuna u bardhabay ciwad inuu noqdo caynta ayada ah waa markii caynta la sheegay wa bikasbiha kasabkeeda buu ciwad ku tacaluqahayaa iyo waxay shaqaysatay gabadhu fi dayni markuu u magac dhabay dayn qadaran uu yidha qadarkaas ku qulco ayb maxaa yeele camalan biidnihi aydan labaduna waa marka waa maxay idan waan qabaa fi lkhulci marna dayn baa la ii jaangooyey marna shaygii baaba laga magacaabo la yidhi wo kukaasi kuqlcoog madax furasho ka dhigo labadaba ra'yiisi baa la yeelaya wain alaqa alidna idankii hadduu ilaaqo fasaxi uu addoonta siiyey buu ilaaqay falam yadkur caynan walaa daynan caynna ma sheeginoo ma dhihin gurigan anigu aan lehay kuqlco addoonay mana dhihin waxaad ku khulcataano hadda ma hayee dayn ku khulco qadarka ha noqoto qadarna uma jaangoynin caynna ma sheegin iqtidaa khulcigu wuxuu keenayaa la fasaxay mahra milin buu keenayaa oo min kasbi ayada waxay shaqaysata ah wax shaqaysata ama ay soo ama ay qoryo guratay xaabaysato wakada waxaa la mida maa fii min maali tijaara waxay gacanta ku hayso maalo tijaarana way ka holcan kartaa marka ayada mar hadduu u fasaxay mulaq idn ay haysato idan mulaq ay haysato oon cayn iyo diin aan loo sheegin mahrumaal baa u waajibi waxaana laga bixi mahrumaalkaas min kasbiha kasbi اlama adoontu waxay markaa shaqaysato xoogsato xataa maalu tijaara inuu soo galaya raajixa cinda asxaabina muxuu la mid yahay qiyaasan bayna shaaficiyadu waa qiyaasu farcin calaa farcin marka qiisadu way kala duwan tahay marna waa qiyaasu farcin calaa aslin marna waa qiyaasu farcin calaa farcin waxaynu soo marray hadduu zawjku sayidku u fasaxo cabdi addoonkiisi fi nikaax baxdiga aad ku soo marteen weeye walow adana sayidu nikaaxa cabdi hadduu fasaxo barkii oo kale wey mar haddaa isagu eh, addoonta u fasax inay khulcato khulcuna uu keenaya ciwad asalkii haddaad idantay waxa ka laasimhayana waa lagaa rabaa wey sidii eh, eh, asaxa ahayd hadda marka gabadhi kasabkeeda ee uu sayidku lahaa way ku daynbaxaysaa ciwad bay ka dhigi xataa maalu tijaaray ku daynbaxaysa ilaa isagaa idme hawshi ya bima tawaladu min qaacida ad soo marteen wey ayib dhowr siiqa aynu ku keeni jiray wain khaalaca safiihatan aw qaala طalaqtuki calى alfin faqabilat طulliqat rajciya fain lam taqbal lam tuطalaq ayib sheekhu wuxuu yidhi wain khaalaca hadduu la khulctomo safiihatan ay maxjuuratan bisafahin buu u jeedaa maxjuuratan bisafahin haweenay maxjuura ah oo maamulxumo loo sharaybaba uu qabay ayuuba la khuluctamay aw mase wuxuu suura labaad allaqtuki waanku furay calaa alfin kun baan kugu furay waanku furay laakiin bishardi kun inaad dhiibayso faqabila waxay tihi waa aqbalo waa yeelay ulliqad gabadha waa la furi sharcan weeye rajciyan baa lagu furahaya alaaq rijci ah bay ku dhaqaaqaysa maxaa yeelay shardigaa meesha ka maqan ismaxaanu soo maray qaabilku waa inuu yahay mulaqa tasaruf fi اlmaal middan marka waa safiiha maxjuura bisafahin marka ahl oo ma aha lililtizaam اlmaali tabaruc maalina shuqlkuma laha idanka weliguna macno ma laha wey ila shardi dhan baa meesha ka maqane iyaduna aw qaala طalaqtuki calى alfin faqabila طulliqat rajciin maxay alaaq buu meeshan sheegay alaaq buu sheegay marka saa darteed gabadha waa furmaysaa alaaq buu sheegay wayna aqbashay marka alaaq rajciga ku furmaysa oo meeshii khulciga la yaqaanay iyo faskhi la yaqaanay meeshan iman maayo lianna kunkay iltizaamtay ahl ooma aha inay iltizaamto oo ahliye omaha litabaruci wala tasaruf fain lam taqbal haddaysan yeelin allaqtuki calaa alfin buun markaas tiri maana lam tualaq furmi mayso khulci meesha ma yaallo alaaqna meesha ma yaallo ayib maba furmaysaba rijci iska badaayi ayib lanna siiqadan uu asagu la yimid qabuul bay rabtaa wuxuu kuhi waan kufaday waa haddii aad kun bixinayso kunkii waan qaaqtay iyo waan yeelay iyo waan diidaa laga rabaa marka haddaysan aqbalin o diiddo keento waxay ka dhigan tahay waxaad la timid adaa la yimid hawl itaalama gabadha marka ma furmin wey marka wuxuu shabahay baan dhahnaa tan waa lamid waa maxay waa ka alaaqi اlmucallaq tan wuxuu la yahay ka alaaqi اlmucallaq gabadh yahay wuxu hadaad daar gasho waad furantaha haddaysan gelin ka war ma furmayso haddaba wuxuu yidhi haddaad kun bixiso waad furan tahay kunkii hadday diiddo ma furmayso marka waa alkhulcu اlmucallaq bishardin huna waa ka alaaqi اlmucallaq bishardin bay ka dhigeen wuxuu u gudbay weli wuu wadaa ayadii buu wadaay qaabiladii hawlaheedii buu wadaa weli iyo furuucdeedii wayasixu waxaa asaxaya ikhtilaacu اlmariida marad اlmowt haweenay garaabo oo dhulkaba taallo oo naftu qaadqaadayso ama le berri bay ka bixi berri bay ka dareeraysaa yaaba ninkeeda ka khulcata waxay tihi hebel intuu kugu xidhnaan lahaa bal horta kala baxa marka adoo xor ah ama dhimatid bay jiri wayasixu waa asaxi ikhtilaacu almariida gabadha xanuunsanayd marad almowt cudurgeeriyaad qabtay khulceeda waa asaxaaya limaada waa waa mutlaqa tasaruf weeye ayib laakiin maradulmowt markuu yimaado kii laga mamnuuci jiray ma aha tasarufkeeda fi ma zaada calى ulu tii buu u baxay walaa yuxsabu ciwadkii khulaca laga xisaabi maayo min aلului uluka xaggiisa bal min ra'si اlmaal baa laga bixin wey gabadhu ninka waxay kula heshiisay ee isku madax furatay waxaa laga bixin ra'su maaliha baa laga bixin ulu maaliha laga bixin maayo ilaa zaa'idun calaa mahri milin walaa yuxsab min aului uludka laga xisaabi maayo eh, laga tixgelin maayo ilaa zaa'idun ciwad ka badanba mooyeen calaa mahri milin mahri mil wixii ka bata unbaa uludka lagu soo koobi waxay ku khulcatay hadduu ka yar yahay eh, ulud ka yar yahay eh, ama mahruml badhan yahay waxaan laga xisaabahayaa ra'sulmaal waxay ku khulcatay hadduu ka bato mahrumahal ka bato waxaa lagu soo celin ululmaal waxaan leenahy wx ululmaal ka badan tasarufkaada waa ka mamnuuc lanna hantid way badatay ayb xadgudub baana ku jira lanna wixii ka badan mahrumahalka waa zaa'id tabaruc ahaan buuna u socdaa ruux maradulmood ku jiraan looma ogolayn tabarucaadka ka badan ululmaal ka badan halkaasay wadaaduu ka eegayaan walaa yuxsab min aului ilaa ciwadun zaa'idun ciwad ka badanba mooyeen calaa mahri milin wixii maray maal eh, aan ka badnayn waxaa laga xisaabi weeye min ra'si اlmaal waa is masale iska dhib wax ma sii dano maxaa yeelay wasiya liwaarina ma aha zawjka mukhtalicee khulcadayna waaris maba noqonay gabadha mama dhaxlahayo way kala dhaqaaqeen ayib ilaa dambe kuma samayn ma dhaxlahayo iyado dhaxli mayso la kala teg waxaa kaloo asaxaysa wayaasix waxaa asaxaya ikhtilaacu rajciyatin rajciyatan waxay kugu cadfan tahay ikhtilaacu marida ayib wayasaxu waa asaxay ikhtilaacu rajciyatin mid lagu noqon karo dalqad lagu furay khulcidna waa asaxaya fi ladhari gabadhi baa dalqad ku furta kas warwaraanu dalqad ma rabee waxaad yeelaysa xoolaanku siine ii dhammaystir waxaygaba ilan rajciyadu waa ka zawj fii kaiiri min alaxkaam waad ku noqon kartaa hadday dhimato waad dhaxli adugu iyadu way ku dhaxli ilaagii baa qabanaya wadaadaaba yidhi kaa xijaaban mayso jumhuur lfuqana waxay dhaheen haddaad maalikiye iyo xanafiyo iyo xanaabilo maxay leeyihiin waطu rajciyati waxay dhaheen waa waa rujuucun annagu waxaan shardinaa keliya alfaad baan iyo makhraatiya hawlaan la imanayna ayib tan wa rajciya fi ladar weli shardiga ku jirtaa lanna waa islaan uu zawjku mamluuq yahay weli waa mamluuq fii cismati الzawj bay ku jirtaa fii cismati zawj bay ku jirtaa ma aysan ka bixin laa baainin mid fakata iyadu ma khulci ma geli karto maxaa yeele islaan aad saddexda u dhammayso ama aad lababa ku furto ay ciddadii dhammaatay ama dalqadba aad ku furto ciddadii dhammaatay maxaa meesha yaalla ayib baain hadda waxaa loo jeedaa waa islaanti saddexda lagu furay ama dalqadda u dambaysay loogu gurdumiyey ee u dhimanayd ayib id laa faaidata markaani khulci maxaad ka faaida tagtayba yadaba socotee maxaad isugu logeyn masalada marka baa-ino inuusan khulci qabanaynin daliiluha alijmac ijmac baa loo daliishadaa oo culamo dhowra soo guuriyeen waxaynu ka soo baxnay caaqidaankii oo uu shaykhu soo sarxay oo rukn alawal rukn aلثaani iyo xaqiiqaة اlkhulci masaa'il adugu dhex galay oo ku saabsan ciwadka qaybo ka mid oo addoontii markay khulcanaysay ana wuu soo dhexgeliyay hadda lakin wuxuu u gudbi doonaa ciwadki ciwadkii wuxuu noqon lahaa ciwad gabadha waxay isku madax furan lahayd buu u gudbay wayasix waa asaxaya cafwan ciwoodu ciwad lkhulci ciwadkiisibaa asixi khulci wixii madax furashada laga dhigay baa asaxaya qaliilan wa kaiiran daynan wa caynan wa manfacatan intuba khulci yar ila wixii lagu heshiiyey waa caqdi wa kaiiran khulci fara badan baa daynan buu ku asix soo maraynay addoon dayn ku khulcatay kadibna la yidhi dimadooda fuulaya ma mahrmatal baa waajibi iyo markii xorowdaa laga sugi ayib iyo wacaynan hoo hashan iyo geelan iyo lacagta wa manfacatan dheefba ku asix hadduu yidhahdo waan ku furi haddii aad beertaa ii fasho ood ilmaha ii nuujiso oo intaan ka soo noqonay carruurtaa aad ii maamusho islaambaha kale carruur ay dhashay yani hawl buu ku codsaday manfaco ayib hadda adugu waad weynaatay aniguna hadda wa meelahan haddaad gabadh ii raadisood igusoo ii soo qabato aan guursado waan ku fasaxayaabo waa manfaco marka <laughs> waataad soo barteen maa jaaza sadaaqan an yakuuna ciwadan fi lkhulci daahir kitaab baana sidaa ah ma kala qadin baan le falaa junaaxa calayhima fii ma bihi kaiiran qaliilan daynan caynan manfaca oo isku furatay qolyaha nagu diidan ee gabadha khulcaan loogama qaadan karo waxaysan bixinin waxaad mihir u siisay keliyun baad ka qadan kartaa fii maftadad bihi oo mima aataytumana ilayhi dib bay u celinayan aayadda dib u celiyay dheheen walaa yaxilu lakum an taakhuduu mima aataytumuna shay-an soo yidhi ayadda saabiqeeda iyo laaxiqeeda isku qabtay dhaha kala goynine mima aataytumuna ilaa an yakhaafa kadib maxaa la haday ciladii timid iyo sababkii lagu madax furan lahaa falaa junaaxa calayhima fii maftadat bihi oo mima aataytumuhuna warkoodu war aad quruxsan weeye laakiin annagu waxaan leenahay aayaddaa dhammaantay u kaadiya xukumkaa teg aayaddu weli way soctaa ma dhammaanin adalkuna marka waa socdaa dagaal baad ka taagan ka socon walow khaalaca bimajhuuli rugniganu marka rabaa inuu sharxaadda mar haddii la yidhi ciwad اlkhulci waxaa noqon karaa shay yar shay badan mid dayn oo lagu leeyay alqaabil lagu leeyahay mid caynoo haddaba la ka qaadanayo manfacad dheef aan xoolo muuqdaba ahayn wuxuu gudbay walow khaalaca hadduu ku madax furto bimajhuulin waxaan la garanay waxay jiri waxadaad i furto waxaan ku siinaya axadda cabdaya labada adoon mid ka midaan ku siinaya labadii guri mid ka ah, igu fur ayib ama maa fii baطni hadi daaba siday xanafiya ku miaaliyaan oo kale neefkan hashan waxay riman tahay bimajhuul aw khamrin khamray tiri tabad khamr ah litir foosto ah. horta gabadha waa baantay waa furantay weeyo way khuluctantay bimahri milin mahru maal waa inagu soo maray idaa idaa mxuu ahaa nakaxa e, bixorin wa cabdin wa mxuu aha isho qaba waa mamluukin wa maqsuub kitaabu nikax baynu ku soo maray tii oo kale wey tii weeye nafs alqadiya waxay ku furmaysaa oo gabadha ku madax furatay bimahri milin bay ku madax furatay wa fii qowlin waxaa la yidhi maye bibadeli اlkhamri khamrada bedelkeedii khamrada waxaa laga soo qaday inay casiir iyo khal tahay kadibna saasaa loo qayb xaggaynu ku soo maray aima alaaثa waxay leeyihin waa baail waxaani aima alaaثa abu xaniifa maalik axmed waxay leeyihiin mahrmaal meeshan ma jiro khulcigu wuu asaxay walaa shaya lizawji اlmuujib ila isagaa isku ciyaaray ama aaa sidaasay yidhaahdaan waxay leeyihiin khulcigu waa dhacay waa caqdi adugu aad ku noqotay laakiin ciwadkaadi baad adugu ku tumatay waxaad leedahay lama arko laakiin gabadhi furantay alimaam abu huras wuxuu leeyahay alciwadu baailun wاlkhulcu baailun arintuna waa jugjug meeshaada joog wax furmay iyo wax khulucaa saxay ma jiru taagan war ra'yiga abuhor baad moodaa inuu inuu roya walcilmu cind allah ayib xanafiyadu iyu waxay leeyihiin khulcigu waa asaxay walaa yajibu hayr اlmusama khamradii baa laazimi bay dheheen baa laazimi marka asagoo hadduu khamro banaysan iyo hadduu isaga u taalla khamradii baa loo dhiibi lakin gabadha dhaqaaqday <laughs> ayib wuxuu u gudbay labadii rukni een soo marray haddee muujibkii iyo qaabilkii zawjadii iyo zawjkii inay cid kala wakiilan karaan walahuma waxaa u ahaaday altawkiilu inay ruux wakaashaan islaamtu inay nin wakaalato eh, ninkuna ruux kala wakaasho ninku waa iska miaalma dee haweenayba xataa wakaalan kara waan gaari doonaa insha allahu tacala falow qaala haddaba hadduu ku yidhaha liwakiilihi wakiilkiisii buu ku yidhi nin buu yidhi islaanta wakiil iga noqo anagu meesha waa isku rafaadsanna waan isku daalla islaantan isla fahmi mayne hebelow balla hadalo madax furasho iga soo qaad khaalicahaa bimiati boqol buu madax furasho igaga soo qaad lam yanqus ilwakiilu minha min almia wey wakiilkii adigu waa lagu diray boqolkii unbaad gabadha yaad ninka u qulcaan ugu soo qaadaysa ilan hawl baa laguu diray hawshii laguu wakiishay bidix midig midnaha ka mari lianna idankiibaad ku taqayudaysaa wain alaqa alidna idinka hadduu ilaaqo muwakilkii ayaa ilaaqay markuu wakiilka dirsanayay wuxuu yidhi maalan khaalic lii bimaalin buuri maal gabadha khulac iiga soo qaad maalkii ma qadarin ma sheegin ama wuxuu yidhi gabadha madax furasho iiga soo qaad khulcigii baan kuu wakaashay wax maala ma sheegin lam yanqus ciwadka khulcigu ka nusqaami maayo iska dhimi maayo can mahri milin lanna ilaaqa waxaad soo marteen yuxmalu cala almutacaarafi calayhi ayib hulci madax furasho waxaa loo yaqaana wuxuu noqon kara mahrumaal ayib soomaaliduna way badsadaan gabadha wuxuusa ku meherina wax ka daran dalqadiiba waxaan ka rabaa leeyahay toban kunoo doolar kale madaxaygu intuu qoyan yahay heblaan fura la maqli maayo dulanka soomaalida soo ma fa ina qasaha hadduu ka dhimo wakiilkii baa ka dhimay ay fi lmuqadari wa fi liطlaaqi can mahri malin buu ka lam tuطalaq gabadhaa la furi maayo fiihimaa damiirka waxaad u celinaysaa markii la yidhi boqol igu soo khuluc ayuu siddeetan ka dhigay ama toddobaatan ama konton buu ka dhigay mid waa muqadarki waxaa loo jaangooyey ciwadkii madax furasho uu zawjku u qadan lahaa markaasuu boqol baa leeyahy konton buu ka dhigay toddobaatan buu ka dhigay ta dambeena waa markii la ilaaqay wa in alaqa lam yanqus can mahri milin weeye mahru mil inuu usoo qadaa la rabay idan baa idan mulaqaan oo kusiiyey gabadh inaad la soo khuluctanto kadib maxaa la rabay inaad usoo qaaddo zawjka saaxiibka usoo qaaddo mahru maal wax dhan labadiba hoos baad ka marta fain naqasa fiihima ay fi اlأulى wa can miatin buu ka nuqsaamiyey wa fi اثaaniyati wuxuu ka nuqsaamiyey can mahri malin lam tuطalaq gabadhaa la furi maayo ma furmin wey lanna shardigii baa lala yahay shardiga haddii la waayana mashruudkii la waa wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan yaqacu alaaqu waa dhachayaa bimahrin milin buu ku dhachaya shan qowl bay shaaficiya ka qabaan laba kalena saddex kalena waa jirtaaye aan iskaga tagno ma dhicin iyo mahrumal buu ku dhacay ma dhicin waa garannay oo shardigii baa la khilaafay midna waxaa la khilaafay curfigii iyo sidai haalibka ahayd labada suure soo marteen qowlkana waa macquulo waxaan isu ogeyn ciwadku hadduu fasaado fi nikaaxi wa filqulciba in loo laabto mahrumal marjaca in loo laabto labadaa qowlba waa macquul qiilkan dambaana xoog badan madhabka yaga iilkaani cafwan qowlkan waa mima yuftaa meelaha laga qiilbaaray ku jirta waa qowl ka xoog badan qawiga masaailka manhajka qiil iyo qawi baa loo qaybiyaa ayib qiilka marka laga hadlaayo ama qowl ha noqdo ama qiil ha noqdo waa midka un laga xoog badan yahay qawiguna waa in asax iyo adhar iyo saxiix iyo daahir iyo kuwaasaa loo yaqaanaa qawi marka kan ayaa raajaxa min xayu daliil aimado dhanna ay rajaxaan raafici eh, isnawi nawowi sarajun albulqiini subki adraci wadaaduna halkaasay ku dhufteen asagaana sax ah hadda imxanu soo mar waxaan soo marray walow khaalaca bimajhuulin aw khamrin he baanad bimahrmi kan maxaa u dhexeeya haddi kanaa ka sii fiicanba wuxuunbaa la nuqsaamay ma la dhaho alla dhamaystay mehermatalki meelaan meherba jirin baan waajibinay mahrumaaled maxaad moodaa marka qowlkaani asagaa muctamada fi lmadhab iska ogaada walow qaalad liwakiiliha suwarkaani sheekhu weli wuxuu wadaa wakaaladii howlaheed walow qaalad liwakiiliha zawjkii wakiilkiisii howlihiisuu soo dhameeyey bal islaantii oo wakiil dirsatay ayaadna ka hadal ayadu hadday ku tiraado wakiilkeedii ninka oola hadli lahaa ikhtalic bialfin kun bay tiri madax kun wakiil baad iga tahay kun ninkan intaad la niqaashto la doodood foodisa ragan baa la tusaaye anugu ah, dumarba qashinsanhayaa fooda geli laakiin kun ha dhaafin bay ti famtaala kunkii buu yeelay nafada waa fulaya khulacaas ile shardigii baa la helay idankiina waa waafaqay wain zaada hadduu kordhiyo kun bay ku ogeyd wuxuu yihi waxaan kaaga khulcday gabadhi walaashay ahayd laba kun buuri ama kun iyo shan boqol uu kordhiye baash wain zaada faqaala wuxuu yihi ikhtalactuha gabadhi baan kaa furtay bialfayni kun baan kaaga madax furtay buu oo min maali hantideeda ka mid ah biwakaalatihaa wakaalashada ee wakaalashay baana kaaga madax furtay buui waa hawlaan loo dirin buu isku daray ayib baanad horta dhaqaaqda gabadha waa baaintay gabadhaa baa-intay walaashay waxaan kaaga khulcaday oon kaaga madax furtay laba kun oo iyadu ay leedahay maalkeeda anuu bixinay maalkeeda oo maadaa iska wata maya biwakaalatihaa buui biwakaalatiha baanad haddaba hadday baainto xoolihii sawjku xagga loo dooni hawl isku ogaame hawshani wayalzamuhaa gabadha waxaa ku waajibi inay siiso ninkii mahru milin cafwan mahru maaal baa waajibay gabdhaha ayniga w meher u bixi loo siiyo ayay ninkii ciwad aan maaa yeel waxaa fasaaday ciwadkiibaa fasaadayo wakiilkiibaa shardigii khilaafay hawaan loo darsan nin buu fooda la galay kadibna waa in la aado mahru maal baa la aadaya lifasaad musama alimaam اlmusani wuxuu laa yaqacu طalaqu aslan kan maba dalaqan maba dhacayo wakaalo baaila ah weeye shardigii waa fasahaaday wax walba halkiisaa lagu celiyo odadan waxay dhaheen warkaas musani waa war khaa sidiisu musani waxaanu ku dhaqaaqamay aad loo cadhisa musani laakiin warkiisu war saalan ma aha hmm. aye waxaa loo tixgelinayaa sidisuu khulcigu iyo alaaqu iyo waxyaaban furitaanadu hadday iyo kaga soo baxaan dooro firtafakata wey marka ciwadku unbaa laga heshiin mooyeene cadiyaasu dhaqaaq halkaasaa laga eegahaya ayib midda kale laba mid baa la eegahaya gabadhu waxa mas-uuliyaddeeda ah waa wixii ciwad ah ninkuna waxa mas ah waa wixii furitaan ah iyo siidayn ah asagu marka xaggiisu dhib kama jiro waa mustaqilu bialaaq waana mamluukun lilcisma labada hadduu helay hawshana ka soo baxday fakata tiisi dhacday gabadha xaggeeda baa dhib ka jira soo ma aha oo ciwadkeedii fasaaday ama mehermatala loo laabto ama wuxuu waa buray labadaa qowlan baa furan sideedaba ama mehermatala aan aadno ama waa bura labadaa qowl baa yaa yaa mutajiha wixii kale muran badan baa iskaga jira aan ka socon wa fii qowlin qowl waxaa ku yimid alakaru baa waajibaya alakaru ka badan oo minhu mihra mili ka ah, iyo wa mimaa kii xaggii ay magacowday waxaa la maxay soo tiri gabadho waxay tidhi ninkaasi madax furasho igaga soo madax furo iga furbay tiri kun baa laisku ogaa markaasuu waxaan laisku ogayn ku dhuftay waa qowlkan wuxuu waxaan eegaynaa kolba shayga iyadu magacawdee kunka ahaa iyo mahrumasalka keebaa badan haddii mahrumasalku badan yahay maxaa u waajibaya ninkii mahrumasal baa u waajibi oo kunkii aan ka ahay hadday kay magacowdo kunka u badan yahayna kunka u waajibi qowlkan warkiis waa kolbaan waxaan egaynaa musamihii ayadu ay magacowdo alfiga ahaa iyo mahrumasalka beledkaa ka jira kii badan kolba kii badan ayuu ninku leeyahy si loo dhoweeyo suuradii wakiilku ah laba kun u aaday ila waxbuu kordhiyey wax kordhintii baan rabnaa inaan saxiixinno sayn ku saxiixinaynaa alakaru min mahri mil aw ilmusama baa u waajibay ninka oo ku waajibay haweenayda warku waa intaas inaad garateen baylat ah. alakaru minhu ay min mahri mil weeye wa mimaa kii xaggii samatu ay magacaado min alalfid ah dhib ma laha marxaba cabdi fatax Mhm. Mhm. wuu soo socdaa matniga manhaajka baryahan waxaa adugu aad bilowday inaad hor ordo kitaabka manhaajka manhaaj lama hor ordaa la yidhi manhaaj lama xantana waa la yidhahdaa ayib way iman doontaa insha allahu tacala haddayn caawa gaadhnay hadday habeenkaa noqotoba habeen dambe noqotoba wain adaafa alwakiilu wakiilku hadduu ku biiriyo hadduu cafu u tiiriyo wain adaafa ay asnada hadduu u tiiriyo alwakiilu khulca khulciga ilaa nafsibu u tiiriyo fakhulcu ajnabiyin fahwa ka khulci ajnabiyin wey waana aiix waan gaari doonaa way iman doontaa meelaan dheera bay ku iman doontaa insha allahu tacaala wuxuu odhan doonaa safxada anug ad isku kitaab mani baan u malayn wayasixu ikhtilaacu ajnabiyin wain karihat zawjatuba zawjada hawk hoosatee ajnabi soo isagoo xilqaamay soo dayntaba kaama bixin karin adoo dhiban nin dayn kugu dhegan baan ku arka markaasaa waxaan odhay maxaa ka rabta intaasaan kule naftu ii keenay war hoo iskaga tag soo dayntaba aanu kaama bixin karin ha gabadha hadda dayn baad u haysataay waa isku dhiban tihiin hadda anu aan shuba maxdhib baa jira wain adaafa alwakiil wakiilku hadduu u aaneeyo alkhulca madax furashadiiba ilaa nafsii buu u aaneeye fakhulcu ajnabiyin weeye kaa waana saxiix cindana wاlmaalu maalkina calayhi calى اlأjnabiy ila isagaa tabarucay waana ahlu litabaruc asaguu saaraya lanna asagaa naftiisa u tiiriyey u tiirintuu naftiisa u tiiriyeyna waa icraadu can اlmaqsuud soo iskumayna ogeyn alاshtigaalu bغayri اlmaqsuudi waa icraadu can اlmaqsuud inaad ku mashquusho hawl aan laguu dirsanin waxay ka dhigan tahay inaad wixii laguu dirsaday ka leexatay ninkan maxaa loo dirsaday wakiil baa la yidhi iga soo khulac islaanta ninkaa cafa intaasa loo sheegay hawshoo dhan ba aq intu ka dhig war aniga gabadha kaa khulcay oo laba kun baan kaaga khulcay oo wixi o dhan ba isu tiriyey maxaan leenahay xilkiiba adaa la wareegay xoolo aday ku saaran yihiin gabadha waa maxay wax saaranba ma jiro wey saasaa loo jeedaa لأنa nisbaة الkhulci ilىa nafsihi waa icraad can maqsuud الtawkiil marka asagu maalku salaaxaaya wain aطلqa lafda lafdiga hadduu iطlaaqo faladharu ana calayha maa samat وacalayhi الziyaadaة lafdigi buu iطlaaqay oo waa maxay ooma tiirinin weeye khulcigii ilaa nafsihi gabadhan kaa khulcay buu idhi ayb dhihin anaa kaa khulcahaya cuwadkina bixinaya dhowrkaa muusan marin waa in alaa lafd waa idankii maaha waa lafdigii oo wuu sii daayo khulcun buu sheegay mooyeen zawjana ooma tiirinin asna isuma tiirinin faladharu waxaa weeye ana calayha haweeney dusheeda waxaa ah maa samad waxay magacowdo kunka ay sheegtay baa laga rabaa ayado inay bixiso wa calayhi asdushiisana waxaa ah wuxuu musamihii ka kordhiya asagoo salaaxaya ayb lianna maxaa yeelay ayadu ziyaada kuma raali noqonin nafteeda kunbay ku furatay ciwadkoodh asaga saari mayno oo muusan tirinin naftiisa ayadna ziyaada saari mayno musamay sheegtay ujro mucayanay sheegtay maxaan samaynaa aan isku daro wax iyadu sheegtay oo la bixiyo iyo wixii asagu ku daray ee faduusha ahaa oo asaga la saaro warku waa sida caqdigii intaan saxiixin karna aan saxiixinna weeye yeenan burini wayajuusu waxaa bannaan tawkiiluhu tawkiilu mukhaalici mukhaalici yacni ninkii khulcanhaya oo wakiisha dimiyan walow kaafir baa ka ficnay bay dheen shaaficiyadu inuu isticmaalo dimigu waa iska miaale gaal baad wakiilan kartaa wey lanna waxaa la shardinhayay inaad adugu tahay mustaqil bialaaq xaggana aad tahay mamluukun licismati mukhtalica labadaa la helo ciddaad wakaalan karta wakaalan looma shardin jirin inuu wakiilku yahay muslim xalayna sumaya shardi ma ahay wa cabdan addoon buu wakiilan karaa wa maxjuuran calayhi bisafhan buu wakiilan karaa maxjuuran calayhi bisafhan maxjuur calayhigu maalka laga ilaalin haya mooyeene caqdiga rididiisa hawshaa way soo qabanayso mayna soo mare matnigaan ku soo maray ayib walaa yajuuzu walaa yasixu ma asaxahayo walaa yajuuzudaas walaa yasix bay ujeedaan baa lay walaa yasixu ma asaxayo tawkiilu maxjuurin calayhi fii qabdi اlciwadi somarid maalkii ka ilaaliya weeye caqdiga riiddiisana u fasaxa ma asaxayso tawkiilu maxjuurin calayhi mid la sharay oo maamulka loo diin inaad wakaalato fii qabdi اlciwadi maalka la soo wareegiisa islaamtu ay bixinayso ama ajnebigu uu bixinayo maxaa waa licadami ahliyatihi fi اtasaruf ayib wاlaصxu aصxu waxaa weeye sixaةu tawkiili imra'atan likhulci zawjatiha aw طalaaqiha asaxu wuxuu leeyahay waxaa bannaanba inaad haweeney wakiilataba oo tidhaahdo hiblaahi waxaan kuu wakiishay xaali inaad la khuluctanto xoolahana ka soo qaado dalqadana aad ku jidda adugu maxaa yeelay waxay leeyihi shaaficiyadu waana madhab jumhuur ahlicilmi baa qabee islaanta soo ma odhan karti hebley caawa laga bilaabo dalqadii adaan kugu wareejiyey ama isfur ama isqab waxaad tiri naftayda waxaan ku furay alaqtu nafsii bialqatin bat way dhacaysa dalqadaas iladaa xilku ku wareejiyey zawjku zawjadiisuu wakaalan karaa muxuu wakaalan karaa inay isfurto marka waxaan ka naqaashnaa ma tamliik lialaaq baa mise waa tawkiil taydorim ha noqotee waxaa weye hadday isku sii dayso nin hadda shiiday oo allah unaxariistay aanu saaxiibo ahayn iyo laba kun iyo afartii yaa gabadh xaaskiisa ayadoo meelaha ka timid baa aada ugu masirtay wadaado meelaha waxaad ku qarsanaysaa islaam baad qabtaa eh? naftibaa yaa u keentay fur bay ku wareejisay wuxuu hi anu horta culays bay ugu haysaaye makhaatiyaal wadaad kaloo ad saaxiibkaa iyo intuu u yeedhay bau makhaati ka aada hebla caawa laga bilaabo daladii saddexda aan ku qabay iyadaa mas ah xilligay shikido ama la qumanaata inay furto ha furto bil dhan bay ku beryotamaysa war dalqadii la wareeg ku noqo war waxaad dib u cesho marka anuu safar baa ku baqaa bar damboon ibid baan ibid hawshoo taaga gaarbad qabtaay gabadha hawsha kullige gabadh soomaaliya ma taqaana dalqada loo dhiibahaad hawlaha ma taqaano marka waay ka badeen iyadoo raalli ahayn diyaar inay ku fukata baddu oo iyadu isku dhufataba alla anuu ay ka dhacdo ayib ah, minhaajley buu ahaaba xerti minhaajleydi buu ahaa ayib hadda sii sheegi maayo haddaan sheega waa garan wadaadkee aabihiina ah, minhaajley asagu minhaajley buu ahaa ka soco <clears throat> wuxuu yidhi imaamku wal asaxu waxaa weeye sixatu tawkiilihi wakaalashadiisu inay asaxayso imra'atan haweeney u wakaasho muxuu u wakaashay likhulci zawjatihi xaaskiisu inuu ka madax furto aw alaaqa in la furaba islaanti la furo wakaalan kara ayb maxaa yeele mar hadday islaantu ayadu isfuri kartay waxaa maxay marka lagu wareejiyo tanna waa maxay waa min baab اlأwlى lanna khulciga ka fudud lanna waa maxay waa alaaq ku dhacaya biciwadin ilaa bacdu slf yidhaahdeen maa ajaazahu اlmaalu falaysa bialaaq furitaankii maal ku yimaada alaaqba ma waa fasaq iyo hawlo kale iyo furo marka waa ka sahlan yahay alaaqa waa ka sahlan yahay walow wakala hadday wakaasheen rajulan bay wakaasheen labadoodaba cabdiyo wuxuu yihi islaanta iga soo khulc adna waxay ta cabdiyow maxamed iga soo khulc hal nin bay iskugu tageen hebel baa anna asagaa wakiilay taas baa ku kalsoonahay nakaa dhaqaaji walow wakala hadday wakaasheen rajulan bay tawallaa طarafan ila waxaan isku ogeyn in cuquud اlmucaawada طarafay alcaqd uusan ruux tawalihi karin baynu isku ogeyn annaga madhabka ayage tawalaa ninkaa wakiilka wuuu arafan buu tawaliyahay hal araf buu qaban ama islaanta ha noqdo ama meesha zawjku mid unba ka raamsan wey ayib kii kale marka waxaa la rabaa inuu la xaajoodo war anuu gabadhan matalaay hebel soo dhow buu leeh ama wuuu dhi anuu ninkan matalhayaay heblahay ila xisaabta ayib tawalaa arafan waaxidan baa loo jeedaa waqiila waxaa le ka labada wuu matalhaya labada arafba Eh, muxuu noqonayaa mukhaalic iyo mukhtalicuu noqonaya zawjkan wuu ka raamsan booskiisii gabadhana wuu ka raamsan maxaa yeele qiilkaas wuxuu leeyahay khulcigu sidiisaba hal dhinacun baa lafdi laga rabaa hal dhinacun baa laga rabaa oo ah xagga zawjka waan ku furay waxaan kugu faray kun ama labaatan ama wiaas ayadu waxaan laga rabaa bixin meesha laba lafdi ma yaallaane ninku ha isku qabto labada xil buu leeyahay qiilku aslaa isla hadli hal mar buu hadli haddi halkaa mar uu zawjku uu matalahayo unbuu hadlahayaa kadibna lacagtii buu shubhaya waa lafdun min jaanibin wa icطaaءun min jaanib suurada fahm horta la niqaashina qiilka horta fahm wuxuu ujeeda qiilku qiilku muxuu ujeedaa wakiilku labadii طarafba asagaa mas-uul ka noqon limaada laba طaraf baad u haysataan waa hal طaraf buu le waxood maxaa yeelay lafdun min jaanib الزawj wa icطaaءun min jaanib الزawj zawja cafwan intaana waan qaban karaaba ku uri maxaa yeelay hebelow waxaa lii wakaashay gabadhiya heble ah inaan kugu furo dalqad ama laba dalqadood xaggana aad bixiso kun kunkii waakaba zawjku u dhiibahayaa lafdina wuu ridaaya waaba isku dhammaatay isagaa ridi isagaa meesha ka raamsanhaya lafdiga isagaa ridi waxaan kaa khulcay buu leeyahay oon kaa furay zawjkaadii hebel ahaa biwakaalatihi iyaaya cibod oo ah intaa ciwadkii marka yaa keenhaya gabadha hoosta ka geli u dhiibi asna hoostu ka sii gelina waa isku dhammaatayba maxaa meesha yaalla <laughs> war cadaaday ma hadda way joogaa qasabba laakiin waxaa weeye asagaa hawsha qabanaya qiilku saasuu ujeedaa ka socon faslun fasalkan waa maxay waa fasal ahayd horay in la geeyo oo xaqiiqat اlfurqa aarkeedii weeye xaqiiqat اlkhulc afwan khulc aarkiisa waa ma khulac maxaa ka dhasha waxaa ka dhasha kala tegid kala tegiddaa maxay tahay ma alaaq ba mise waa fasakh marka muujab اlkhulci ama ahar اlkhulci ayaa loo yaqaana fasalkan fasal dhib badan weeye asagu salafku isku khilaafeen saxaabada sayidina cuثmaan iyo cali iyo ibn mascuud baa laga soo guuriyaa khulcigu inuu alaaqiya furqadiisu kala tegiisu waa alaaq gabadhu ciddadii alaaq bay tirsan sidaasay ku socon baa laga soo guriyaa laakiin alimaam axmed mxambal ibnu mundir ibnu xasam wa waaweyn waxay dhaheen aarka cumaan kama sugno caliyina ka asixi maayo bayxaqi oo naasirulmadhab ana isna ugu salim hawsha ayadaa ibnu mascuud baa kuu soo haray waa laysku khilaafay duruqda uron waxay ku dul wareegaysaa calaa ibni abi leyla asagaana marka dacfi baa ku jira waa sayu lxafdi cinda ahli اlcilm marka alaahaar can cumaan wa caliy wbn mascuud oo sheegaysa khulcigu inuu alaaq yahay ma sugno indana cinda almuxaqiqiin saa darteed waxaa sugan laakiin cumaan buu ka sugan yahay ibnu cumar buu ka sugan yahay rubayc bintu mucawid ibni cafra buu ka sugan yahay adeerkeed oo wadaadkeeda ka khulcay buu ka sugan yah min kibaari saxaaba ah ibnu cabaasna asagu gabadhu hal dhiig bay tirsan ninkay doontay guursan saadu u rucdee carabka uu oga dego wadaadku hadalka hadday qalaf tidhaahdo ma dhaxlahayo ayadna dhaxli mayso cidda tirsan mayso aan ka ahayn hal dhiigoy raximkeeda ku hubsanayso in wax ku maqan yahay in kale idan saacadaasay shukaansi bilaabaysa iyo xudxudasho iyadoon gogashaba ka dhaqaaqin heberu maaragta balaayad alla iga reebee balaan isragna halkaa ka sii odhanaysa marka saa darteed ibnmundir wuxuu hi axmedba walaysa fi lbaabi xadiiun asaxa ow asaxu cafwan min xadiid ibni cabbaas marka halkaasuu la maray sawaabkuna waa sidaa waana qowlka qadiimka ah waa meelaha qadiimka uu ka xoog badan yahay qowlka jadiidka ah masaailka alqadiim yurajax aljadiid waa wa ana alkhulca waa faskun aw alaaq faskun waa qowl qadiim ah. طalaaquna waa qowl jadiida alqadiim huwa اlmansuur wاlmurajaxu cinda aئmaة اlmadhab wbihi qaala malik وaأxmed وabi xaniifa iyo nuqaada waaweyne madhabka ayada ibn khusayma ibnu jariir aلطabri ibn mundir abu thawr daahiriy oo dhan axmed ragga dambe muxaqiqintao dhanna ra'yigaasay mareenba ee shaaficiyada ee muxaqiqiinta dambe sida taqidimina subki iyo kulligoodba waana madhabu jamacati walaa mukhaalifa lahu cumaan bay ka sugan tahay waxay ka sugan inuu fasakh yahay ibnu cumar waxay ka sugan tahay rubayic bintu mucawid ibni cafraa adeerkeed oo min kibaari saxaaba lagu tiriyo iyo ibni cabaas iyo wa asxaab ibni cabaas oo ardadiisa oo dhan ba ah sidaasaa badan maxaa yeele hawshu ilahay waa kala qaado waxay leeyihiin aayadda qur-aanka aalaaqu waa laga soo hadlay dalqadda dhabaadna fain allaqaha baa layidhi dhexda maxaa lagu sheegay iftidaa waa iftidaa maxfurasheele ilahay alaaq ba kuma magacaabay idinku agee alaaq loo ordaysaan saddexda xadiiee baabka ku asaxdayna labana alaaq ma sheegin midna dhalqad bay sheegtay laakiin xadiiku waxay ku asaxday labada ah inuu nabigu yidhi gabadh yahay waxaa tirsataa hal dhiig sayidina cumaan markuu xukumay qadiyadda rubayicina hal dhiig bu asna xukumay inay tirsato sunankaad ku marteen iyo nasaa waa ku iman doontaa insha allahu tacaala marka ma alaaq baa hal dhiig noqda wuxuu waa faski iyo furqo weeye iyo hawl lagu kala dhaqaaqay bara'at rixamna la ogaanhaya saan ansaabta ikhtilaad oga dhicin alfurqatu sidan marka jadiidkuna waa madhabu maalikin cafwan waa madhab waxaan dhaho eh, aلthawri wاlawsaaci weeyaan ayaa sidaa marka eh, qaba eh, waana riwaaya can maalik waana riwaaya can abi xaniifa ayb laakiin sida sawaabka ah ee mashhuurka cafwan sida mashhuurka fi lmadaahib waa sida hore ku bilafdi اlkhulci weer madax furasho lagu kala tago alaaqun weeye waa furitaan haddii furitaan uu yahayna ciddooyin tiradii dalqadaha ku nuqsaamahaya maqsuudku waa maxay muhiimadda u wanaagsan hadda la isku hayo waxaa weeye khulciga waa faskiya waa alaaq u muhiimsan u kala tegayo alaaqu dalqadihii saddexdaabaa furmahaya haddaad mid ku furta mid baa dhici hadday laba noqoto labaa dhici saasay ku dhammaanaysaa wey haddii laakiin fasak la yidhaahdo faskhu wax ma dhimo islaanta maanta haddaad adoo sl ku qabeed ka hulcatay haddana waad ku soo noqon dalqadii waa sidoodi wax isdhimi ma jiraan soddon goor haddaad kala hulcataan soddon goor boqol milyan goor haddaad khulc ku kala tagtaan islaantu uma baahanaysid inay soo marto falaa taxilu lahu xataa tankixa zawjan hayrahu uma baano waxaa weeyaan markaas haddana heshiinaysaan aroos cusub iyo meer cusub waa isku dhammaatay lannu maxaa yeelay fasku ma nuqsaamiyo cadad alaqaat alaaquna wuu dhammeeyaa wuu cunaa waa taqaana farqiga u muhiimsan kaas weeye ayb wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan faskun weeye alfurqatu bilafdi lkhulci faskun weeye haddaba hadday sidaa tahay laa yanqusu cadadan tiradee tira ma nuqsaamiyo dalqadooyinkii isma dhimaan waana kuu soo sheegay iyo inay e, ra'yu jumhuur saxaaba uu yahay asxaabana kutubtooda saxaabada u badan bay yidhaahdaan laakiin waxaysan ku baraarugin fanniga ay hawsha ku baraarugin muxadiinta e, madhabka oo inaansan cali iyo cumaan iyo ibnu mascuud midna usan ka sugnayn e, bal cali cumaan waxaa ka sugan iyo ibnu cumar iyo ibnu cabaas iyo halkii aynu soo sheegnay wuu kuu sheegay marka maqsuudka u muhiimsan khulcigu ma alaaq ba mise waa faskhi hadduu faskh yahay tirooyinku alaqaadka aad haysatay kaa guban mahayaan haddaad tira alaaqna way kaa guban si alaaqa cadawa u gubi jiray muhimaddu waa intaas facalى اlأwli qowlka hore haddaan ku dhisno masalada qowlka hore waa kee waa in la yidhahdo khulcigu waa طalaaq lafظ اlfaskhi faskha lafdigiisoo la isticmaalo kinaayat wey fi الطalaaqi kinaayo wey waxaa tidhi fasakhtu nikaaxaki bikada baa tihi matala lafdigaa fasakhtu eed isticmaashay ma sariix baa fi alaaq mise waa kinaayo facala alawali lafdu lfaskhi waa kinaayatun fi alaaq maxaa yeele alfaadda sariixa ku a alaaq waa iman doontaa firaaqa iyo alaaqa iyo saraaxa iyo wax la halmalaa annagu u naqaanaa saraaixu alaaq alfaadda inteeda kale shan ba ka dhigna saraaxda ama saddex ba ka dhigna waxaa weeye waa kinaayo marka lafdu lfaskhi ma aha lafdun sariixun fi alaaq min saraaix alaaqna ma ahayn maxaad u isticmaalaysaa hulci baad u isticmaalaysaa hulcinu maxaynu nidhi waa alaaq halkaas isu daba taagan tahay ayib marka waa kinaayatun fi alaaq muxuuna markaa u baahanhayaa niyo alfaadda ah, kinaayaadka ee maaldahan ama sarbeebta ah waxay u baahataa niyo shayga sariixana uma baahdo niyo mulaqu lafdi baa lagu kaaftoomaa wuxuuna ku guntamaya wاlmufaadaatu madax furashadii ka khulcin fi lasaxi wey mufaadaadkuna asna muxuu noqonayaa lafd اlmufaadaat waa ka khulcin lafd اlmufaadaat isaguna waa sariixun fi اlkhulci laakiin muxuu yahay ma kinaayat fi اطalaaq ba mise maa waa masalo kale laakiin almufaadaat iyo alkhulci waa isku mid maxaa yeelay mufaadaatku allah isticmaalay fii ma اftadad bihi lisaan اlfuqahaa wاlculamaana caam buu ku noqday waa mashhuur kada marka waa ka khulcin buu la mid yahay filas haddaynu qabsano qur-aankaa ku soo arooray culammaduna aad bay isticmaalaan wey taa marka waxay u laaban khulcigaasi ma alaaq baa hore soo martay wa lafdu lkhulci lafdiga khulcod istima khaalactuki baa tidhi iyo faadaytuki iyo fasakhtuki intuba dee axkaamtooda wuu kuu sheegay fi alaaq laa yaxtaaju ila niya lafdu lkhulci haddaad isticmaasho wuxuu ku cad yahay sariix buu ku yahay weeye fi alaaq sariix buu ku yahay maxaa wuxuu ku caanbaxday caanbaxay wey in wax lagu furo oo lagu kala tago oo madax furasho lagu kala qaato wa fii qowlin qowl waxaa ku sugan bal lafdu اlkhulci hadda isticmaalkiisu waa kinaayatun nasa calayhi shaaficiyu fi اlummi wa fi اlbawayti qowl wuxuu leeyahay lafdu اlkhulci waa kinaaya fi اطalaaq maxaa yeelay alaaqu firaaq iyo saraax iyo wasarixuuna saraaxan jamiilan iyo maxaa laisku ogaa aw faariquuna laisku ogaaye iyo idaa alaqtum nisa alaaq iyo faraqi sarax baa qur isticmaalay wixii ka soo haro o dhan waa kinaayaad marka qolkaas facaal awali ka hore wax ku dhisno low jaraa hadduu dureersado bikayri dikri maalin wajaba mahru mlin milin baa waajibay fi lasax haddaynu qabsano waxaa dureersaday aan ku dhisno aan dhahno lafdu lkhulci aan dhahno waa sariixun fi alaaq yeenan dhihin lafd اlkhulci waa kinaayat fi اطalaaq haddaba markaan ka hore qabsanno low jara اlkhulcu khulci hadduu dureersado bigayri dikri maalin maal asagoon la sheeginba gabadha waxay tii waan kaa khulcaday ama nink u waan ku khulcay ayb maal lamuusan sheegin lafdigu khulca besun baa la sheegay waxaa la yidhi wajaba mahru milin baa waajibaya muxuu u waajibay lanna lafdiga wuxuu yahay sariixun fi اlkhulci waa sariixun fi اطalaaq wa fi اlkhulci marka maxaa laga rabaa mahru maal fi lasax hadaynu qabsan mar hadduusan sheegin lafdulkhulci mar haddaan sheegay waxaan sheegay wey kaana inaan sheegay ciwadkii inaan sheegay marka mahru maal baa loo laabanaya wayasixu اlkhulcu in lagu khulcdaa asaxaysa bikinaayaati الطalaaqi maca الniyati wa biاlcajamiyati waxaa kaloo asix buu sheekhu yidhi in lagu khulcado bikinaayati اطalaaq alaaqii alfaadisi kinaayada ahayd alfaad alaaq sariix agtaanadu waa idinsoo sheega waa saddex aadana way kordhiyaan sadde waa maxay waa aalaaqu walfiraaqu wsaraaxu alfaadda saddexda aan ka ayna dhawaxm waa kinaayat alaaq kinaayaat alaaq waa erayo maldahanu macnahoodu caddayn maqsuudka u jeedo laafidkuna aan la garanayn ilaa biniyatihi wa biqaraa'in axwaal kaa asagu marka sariix ma ahaen waa in niyo ay raacdo maca niyati niyo maceed binaaan waa maxay wa calaa annahu alaaq ayb wbilcajamiyati lafda cajamigu ku asaxaya khulcigana maxaa yeelay alfaadi cajamid horaan wakii muran lagu soo firay kitaab nikax lakiin hadda waa meeshay ka roon tahay lanna maqsuudku waa la fahmahayaa lafdiguna maqsuud badanba kuma sii xidhnayn marka baabalkhulci la joogo marka bilcajamiya haddii nadaran lilmacnaa w macnaha la eegaya lianna lafda huna waa hayru mutacabadin bi cindana meesha lafdu nikaax wاtaswiij waxaan idhi waa mutacabad ama shaa'ib tacabud baa ku jirta ama lafdu اlkhulci iftidaa ba ilaahay ka cabaraye shaa'ibatu tacabud kuma jirte lafdi walba oo tusaya maqsuudkiisa ha la isticmaalo wey ama sariix ha noqdo ama markaa kinaaya ha noqdo niya ha raacdo wabilcajamiyatuna waxaa looga jeedaa waa luqaadka kale oo dhan en carab carabiga ahay hadda wuxuu u gudbay baabkii ahaa muxuu ahaa muujibaat اlalfaad alfaadii w muujabaat اlalfaad alfaaddii wixii ka dhalanayey almucalaqata bilicطaa buu hadda bilaabaya wuxuu ihi sheekhu walow qaala hadduu yidhaahdo bictuki nafsaki naftaadii baan iibiyey buu yihi bikada baan ku gaday muxuu isticmaalaya lafdi iib beec ah u jeedaa waan kaa khulcaday ayib qaacidada aad soo marteenay ahayd maa kaana sariixan fii baabihi wawajada nafaadan fii mowduucihi lam yakun kinaayatan fii hayri furuucda laga soo reebo weeye waa min mustatanaati اlqaacida lianna lafdu اlbeyc waa sariixun fii baabihi waana la fulin karaa meesha waa la marin karaa wamaca dalika kinaaya laga dhigahayaa fii hayrihi lafظ اlbeycuna waa kinaayat fii hayrihi ma kana sarixan fii baabihi wwajada nafadan fii mawduucihi lam yakun kinaayatan fi hayrihi qaacida aad soo martay fii baabi kitaab ilbayc baa laga soo reebaa faracan isaga ah walow qaala hadduu yidhahda bictuki gabadh yahay waan iibiyey nafsaki bikada faqaalad ay tidhaahda ishtaraytu naftayda waan iibsaday fa kinaayatu khulcin weeye waa khulc maldahanoo sarbeeban warka waad garateen baan u malay marka lafdu اlbeyc washiraac waa kinaaya huna fi اlkhulci lanna maqsuudku waa ismadax furashadaas adaanku iibiyo waa ku iibsaday macneedu waa maxay gabadh yahay wixii aan kugu lahaa muxuu ahaa cismat الzawj cismat milki baan kugu lahaa gacanteedaada ku jirta tii baan kaa iibsaday wey waxaan dhaafsaday xoolahaad isiinayso zawjku muxuu iibinayaa hadda wuxuu iibinayaa milkigii uu ku lahaa gabadha budcigeeda ama cismadeeda iyo gacankuhaynteedii waa mabiicdii lacagtina wa xoolay gabadhu shubayso ishtaraytu wayahad hashi waan kaa iibsaday cismada ahayd waxaana kuu dhaafiyey lacagtii baan kuu dhaafiyey saasaan marka lafdulbic washara aan u dureersiinay oon kinaay oga dhignay fi lkhulci lianna almaqsuud waa mufaadaadka hawshana waa saxiix waa cuquud murakaba midda waa laba caqdi laba caqdi weeye hadday shardi isku yihiinna ma asaxaayaan haddii la kala wadana way asaxayaan alcuquud almurakaba loo yaqaana baabu tadakhul yaa lagaga hadlaa ta aan iskaga soconno farcansaa u ogaada waidaa badaa waida ibtada ay ka dhigan tahay hadduu bilaabo bisiiqati mucaawada weedh wax isdhaafsibu hadalka ku bilaabay ka allaqtuki waan ku furay buuri aw khaalactuki am waan ku madax furtay bikada intaasoo hanti ah ka alaqtuki bikada baa la socta la socda bikadaadu labada way u taallaa ka alaqtuki aw khalactuki bikada labada way la taallaa oo waqulna aanu dhahno alkhulcu طalaaqun fahuwa mucaawadatun fiiha shawbu tacliiqin macna waraska cad weeye weedh buu ku bilaabay hadal hore ma sii jirin weedh buu asagu bilaabay muxuu bilaabay bisiiqati mucaawada weedh tusaysa wax isdhaafsi iyo wax kala doorsi ayuu ku bilaabay ka alaqtuki bikada alaaq wuxuu hi bikada baa socotaad aw khaalactuka bikada wuxuu u laabanaysaa marka khulcigu ma alaaqba ah mise fasakh waad soo marteen sida raajaxayde haddaanan khulcigu waa alaaq fahwa wuxuu ku hadlay iyo siiqadiisii mucaawadatun waa wax isdhaafsi fiiha uu ku jiro shawbu tacliiqin wax ku xidhid baraxi yani waxaad moodaa waa caqdi shardi lagu xidhay waa ka alaaqi اlmucallaq ka nikaaxi اlmucallaq ila wuxuu yidhi allaqtuki mulaq buu noqon lahaa khaalactuki mulaq buu noqon lahaa lakin muxuu ihi bikada bikada iyo lafdigu marka laisu geyo waxa ka soo baxaaya xogow inuu yahay طalaaq mucallaqa bisharطin xaggana waa mucaawado oo bikadaada waa maxay waa ciwad iyo mucawad ba meesha yaalla saa hadday tahay walahu الrujuucu masaladii cabditax weeye waxaa u bannaan wadaadkii الrujuuc inuu ka laabto qabla qabuulaha intaysan aqbalin wuxuu i dalaqtuki bikada khaalactuki bikada bu gabadha intay rumaynaysa maxaa tii bal ku celi y wuxu waban ka noqday raalla gabadhya waa khaldamay bas waxba ma hallaabin hawsha halkeeda wey maxaa yeele waa shardi loo baahan yahy in la helo jazihiisii shardun wa jawaab mise shardun wa jaza baad dhihi jirteen jazihi baa maqan qabuulku waa maxay waa jazihi mar hadduusan jazihi dhicin weli waxaan leenahay hawshu way laalan tahay walahu zawj waxaa u haday alrujuucu noqosho inuu ka noqdo warkii siiqadii shawbu tacliiq uu ku jiray ee laga dhadhansanhayey xidhitaanka iyo tacliiqa qaydka dabarka qabla qabulaha intaysan aqbalin aysan dhihin waan yeelay wayushtaradu waxaa la shardiyaa maxaa yeelay meeshu waxaan ka soo dhalaynay inuu yahay shardi iyo jazaa ama iijaabiyo qabuul ayb wayushtaradu waxaa la shardiyaa qabuuluhaa inay lafdi ku aqbasho khilaaf baa ku jira lafdigaas qabuulkeedu ma inuu weedhiya qabiltuba mise ficil bay ku jawaabi kartaa waa masalada aad ku soo marteen beecumucaadad bay hoos tegaysaa halkana weliba ka sahlan oo waxaa un la rabaa lafdigu inuu agga zawj ka yimaado gabadh waxaa laga rabaa wixii inay ama ficil ku aqbasho ama jawaab degdego gacanaba ka bixiso lafdigu marka khilaaf baa ku jira weystood waxaa la shardiyaa qabuula gabadhu inay yeesho khulcigii ay aqbasho bilafdin weer ku aqbasho hayri munfasilin hadalkii odayga aan ka go'onayn hadday iska soo macdhaarato daahdo oo waxaan leenahay macraadu can ilmaqsuud ba mise weli taakhiir way leedahay waa masale aad soo marteen التأkhiir bayn اlijaabi wاlqabul fi kitaab اlbayc ayaa ahaa dayiq ama huna xoogo waa mutasic waa ka duwan yahay ulcigaa dhaama yaasna calaa saari cuquud baan leenahay laakiin baab alkhulci waad moodaa masalo gooni u taman weeyo hadday maxaa u dahday maxaad u aqbal waday xoolii baan ku maqlay ha ay jiraado wuu sugahaya hadduusan asagu kala firaynin falow ikhtalafa hadduu isweydaarto iijaabun codsi iyo wa qabuulun yeelidda laga rabay baa isweydaarto waa isgarab mareenba isma waafaqin ka طalaqtuki bialfin kun baan kugu furay buuhi faqabilat bialfayni wa cagsihi waxay laba kun baan ku aqbalay oo kun baama sheegay laba kun maxay ahayd waa cagsihio xuulka alaqtuka bialfayn alaqtuki bialfayn markaas qabiltu bialfin bay la soo bootay way isweydaarteen waa masalo aw alaqtuki alaaan saddex dalqood baan kugu faray buu i bialfin kun baana ku dhaafsaday faqabilad waxay aqbasha waaxida hal dalqad bay aqbasha waxay tihi saddex ma yeeline hadhow baan isku soo noqon karra reerka kama samrine waxaa weeye hal dalqad baan ku yeelay tiri faqabilad waaxid ee alqa waaxida wey ila isagu wuxuu yihi allaqtuki alaaan saddexdii baan kuu gurdumiyey bu laakiin bialfin kun inaan isiiso awgeed faqabilat waaxidatan hal dalqad bay ku aqbashay in lagu furo laakiin biului alfin kunkii ulukii baan dalqad ku ogolaaday tii ila kunkii bay qaybiso waxay tidhi kunkii u qaybi saddex islaag dalqadiiba ulu baa saaran allaqun warka asaga bilaash wey khulcigaas ma dhicin maxaa yeelay licadam almutaabaqa aniguna meel baan u hadlaadna meel baa u shubtay markii geel loo hasi goray u haystaa buuri marka xaggey u socotaa waxaan ka codsaday meeyeesho idan waa baayici mushtari isla weydaartay iijaab iyo qabuul idan hadda waa maxay muujibkii iyo qaabilkii waa isdhaafeen walow qaala bal haynoo inta yarta waa gaadhsiiyaa walow qaaladaa bahla joogo